alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxayn ku jiraa baabu dikri waducaa qaala sheekh raximah llahu can abi saciid alqudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam albaaqiyaat الصaalixaat laa ilaha ila allah subxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billah waxa u yihi abi saciid alkhudri sacd bnu malik bn sinaan alkhasrajiy اlkhudriy radi allahu canhu qaala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam albaaqiyaatu waxyaalaha hadhaya asaalixaatu wanaagsan ee aakhiro raadhiiskale hadhaya laa ilaaha ila اllah weeye subxaana allahi weeye wallahu akbar weeye alxamdu lilahi weye walaa xawla walaa quwata ila billahi weya xadiiskan xadiiskii ka horreeyey waxaynu soo qaadanay juwariya bint اlxaris radi allahu zawj nabiy rasuulka aleyh isalaatu wasalaam inuu sheegay intii ay dikriyeyso dhan hadal u dhigmay isagu inuu ku hadlay oo ah subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata wa wamidaada kalimaati halkaa waxaa laga qaadanaya fadliga ay lahaayeen saxaabadu iyo aswaaju nabiy ilaanay isku hadlayn oonay odhan naku xaasaskii nebigaanu nahay oo dee jannadanu ayaan iska gelaynahay saasay u dikriyeysa oo ay salaadii subax markay tukatay halkay fadhiisatay ee dikriga ah waana dhaqankii nabiga laftigiisa aleyh isalaatu wasalaam markuu subaxa tukada rasuulka alay slatu slaam inuu dikri bilaabi jiray waana dabu saalixiin sheikhulislaam taymiya raximah llah waxaa la sheegay salaad subax markuu tukado ilaa dee waqti barqada hore ah inuu fadhihi jiray halkaa uu ku tukaday dabeetana wuxuu odhan jiray hadihi quwaaya idaa taragtu quwaaya saqada quwaaya aw idaa taragtuhaa saqada quwaaya dikrigani waa awoodaydii haddaan ka tago awooddaydu waa dhacaysa waa awooddii ruuxda weyaan awooddii ruuxda weyaan ilan jirkaa lagu ayaa cuntadan iyo ku awoodeyste laakin ilahay wuxu uhi alaa bidikri illaahi tatma lquluub markaa dadkii dee ahlu dikriga ahlu cibaadadaha sidaasay ahaayeen xadiis baa jira sheekh albani kole xasan uu ku sheegay oo uu rasuulku uri alayh isalaatu wasalaam man sala alqadata fi jamaacatin uma qacda yadkuru llaha xataa tatluca shams uma yusali rakcatayn kutiba lahu ajru xajin wa cumrati taama taama taama wuxuu nabigu yuri alay sla slam qofka fadhiista salaada jamcata ku tukada salaada subax jamc ku tukada kadibna fadhiista isagoo ilaahay xusaya ilaa cadcaddu ay soo baxayso ee laba ragcadood tukada waxaa loo qorayaa ajka xaj ajarka xaj iyo cumro dhamaystiran dhamaystiran dhamaystiran waa arrin nafta ku culus xaggee aad ka eegeyso waana wakti kooban haddana markaa dikrigaa haddaba fadaail badan buu leeyahay ereyadu way sii de kala fadli badan yihiin laakiin kuwa u fadliga badan waxaa ka mid a ah laa ilaha illa allah iyo subxaana allah allahu akbar ereyadaas laa ilaha illa allahna waa afdal dikri uu xadiis kale nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam dikri lagu digriyo laa ilaha illa allah baa u darajo sareysa wa afdal ducaala alxamdu lilah wa subxaana allah tanzih llahi can inaqais walcuyuub wallahu akbar allahu akbar min kuli kabiiri wacadiim cid kasta o ilahay baa ka weyn alxamdu lilah amaan ilaahay baa leh walaa xawla walaa quwata ila billah laa xawla lii walaa quwata lii ila billah aw laa xawla lana walaa quwata lana ila billah xeelad iyo farsamo xiila iyo farsamo aan wax ku qaban karaa ma jirto awoodan madax banaan wax ku qaban karaa ma jirto ilaa ta ilaahay mooyaane haddaanu ilaahay ii kaalmayn billahi bicaanat illah ereyga laa xawla walaa quwata ila billahna sidiisu muxuu yahay kanzun min kunuuz اljanة sida uu rasulku shegay alay slat slam wacan samira bn jundub radi allahu qala qala rasulu lahi sala اllah alay slm markaa ereyga albaqiyat saalixaat ilahay ul albaqiyat saalixaatu khayru rabbika hawaaba wa khayru amala iyo khayru maradda waxa weeye maaha oo keliya intaasuna albaqiyat saalixaat xasri maaha inay intan u yihiin maaha albaqiyat saalixaat waa camalkii wanaagsanaa o lakin ereyada u muhiimsan maxaa kamid ah kuwanaa وعن سمرة بن جدب رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم محب الكلاam كلاam waxaa loogu jeceliyay ilى الlahi xagga ilahi arbع afر laa ydurka ku dhibi maayo بأyihina toodii badأta aad ku bilowdo subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar akrajahu muslim afartaa kelmadood bu ilahay hadal lagu hadlo ugu jecel yahay kii aad ku bilowdaana ku dhibi maayo oo macnuu waa maxay haddaad subxaana allahi u horreysiiso iyo haddaad allahu akbar horeyso iyo haddaad laa ilaha illa horeysiiso dhib ma leh saa doonta u kala horeysinya lakin afartaa eri waa afar eriyo qaaliya oo ilahay ugu jecel yahay shayga jecel yahay shaygaasina waa cibaado iyo khayr weyn wacan abi musa alashcari radi allahu canhu qal qal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasulku wuxuuhi ya cabd allahi bni ma ku tusaa kanzin shay kayd min kunuusi ljannati kaydadka jannada ka laa xawla walaa quwata ila bilahi weyaan ay huwa shaygaasi laa xawla walaa quwata ila bilah mutafaq aleyh zaada nasaa-iyu walaa malja-a min allahi ilaa ilayh walaa malja-a meel loo ciirsadaa ma jirto min allahi ilaahay looga ciirsado looga cararaa ilaa ilayh xaggiisa mooyaane meel kale loo cararaa ma jirto markaa laa illa billah baa si gaara ah iyada noo fadli badan kanzigu de waa shayga kaydka ah ee dahabka iyo xoolaha kale ee la kaydiyo la marka waxyaalaha jannada lagugu sii kaydinayo ee waxa weyn ku taraya waxaa kamid ah inaad farabariso laa xawla wala quwata illa billah waxaa xadiiska kusii jirtay inuu rasuul maqlay alayh salatu slam cabdillahi bn wala laa xawla walaa quwata illa billah waqti ay saxaabadu dikriga kor u qaadayeen dabeedna wuxuu yihi markaa ma kutusiyaa alaa adullika waa istifhaamu tashwiiq waa xiisogelin iyo jeclaysiin hay tus weeye laa xawla walaa quwata illa billah cabdillahi bn qayswayo waa musal alashcari ayaa magaciisa cabdillahi bin qays la odhan jiray ashcariyintuna waa qabail reer yamaneed waxay horay u islaameen dabeetna waxay u hijroodeen cabdillahi bin qays iyo saxaabo kale oo ashcariyinta ka mid ihi bilaad alxabash qoladii hijrootay bay ahayn ilaa bilaad alxabash saxaabi qur-aanka aada uga wanaagsan oo rasulku laqad utiita mizmara min mazaamir ali daawuud buu waxaa kaluu ahaa mujaahidiintii raggii jihaadi jiray ee dagaalka aada u geli jiray wahaa cabdillahi ibnu qays abu burda oo inankiisiyaba kasoo wariyo taabiciya ah. walaa malja min allahi ilaa ilayh malja malja waa maxay waa meel dee lagu ciirsanayo meel la cid lagaga dhuumanayo laji laja abaa ficilka laga ke u cuskaday weyaan marka laysa hunaaka shayء wamakanu yuctamadu ila ilayka وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi iن الدعاء duعadu huwa العباadة iyadaaba cibaadaha rawahu الأربعة وصحahu الترmidي وlahu wuxuu soo wariyey تrmidي min xadيiثi أنس بlفظ الدuعاء mخ العباadةi ducadu waaba dhuuxa cibaadada walahu wuxuu soo wariyey tirmidi raximah اllah min xadiisi abi hureyra rafacahu uu rafciyey abu hureyre laysa shayun shay ma jiro akrama laysa shay-un shay ma jiro akrama kaga karaamo badan kaga wanaagsan kaga qiimo badan cala lahi ale min ducaai ducada wasaxaxu ibnu xibaan walxaakim markaa ducada laftigeedu waaba cibaada bu nabi uri alay sla ina adducaa huwa alcibaada waayo cibaadadu maxay uqaybsami jirtay ducaaءu masalatin iyo ducaaءu cibaadati ducaaءu cibaada waa aلsalaa wالsiyaam wاlqiraءa wayra dalik waa duco ilahay ba wax lagaga doonaya markaad salaada tukanayso dee iskama tukanaysid markaad cilmi baranaysa dee iskama baranaysid markaad khayrka la samaynaysa dee iskama samaynaysid khayrkaase de waxbaad ku dooneysaa soo ma shayga waxbaad ku dooneysaa sidaa awgeed camal wanaagsan oo dhan oo lala imanaya aljihaad waa ducaa ducaa lmas'alana waa markaad ilahay wax weydiisanaysa dad ilah waxaysi ayaa ducaa masala ohanay marka ina ducaa huwa alcibaada saasay maa diintii o dhan kusoo wada gelgudaysa oo xasriga ay ufaidaysa mar hadday cibaado tahay ducadu waxaa qaacida ah siduu sheekii sheekh maxamed cabdilwahaab raximah اllah uu ku sheegay kitaabkiisa alusul halaasiyo faman sarafa shaya minha ligayr اllahi fahuwa mushriku kafir buu odhan jira shay cibaadada ka mid a ah, qofka u leexiyey cid aan ilaahay ahayn kaasi waa mushrik kaafir ah shaygu mar hadduu cibaado yahay ilahay ba la siiya wey macnaheedu haddii cid aan ilaahay ahayn markaa la siiyo maxaa ka dhalanaya shirki baa ka dhalanaya shirkiguna qad yakunu shirkan akbara qad yakunu shirkan qur-aankana ilahyo badan wuxuu ku sheegay inay ilaahyadooda baryi jireen waladiina yadcuuna min duuni illah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhalukum waladiina yadcuuna min duuni illah waxa uli shekhu islam tamiya adducaa kulu makaani fi lqur'an dukira ana almushrikiina yadcuuna aalihatahum falmuraadu bihi ducaau cibaadatin almutadamin liducaa lmasla hadal macnihiisu saa yahay ayuu sheekhu sheegay meel kastoo ilahay ku sheegay qur dhexdiisa inay mushrikiintu ilaahyadooda caabudayeen baryayeen waxaa looga jeedaa ducaau cibaadati ducaau cibaada laakin maxaa soo gudagelaya ducaau lmasla mushrikiintu inta badanta dee soo dur istaagaan dhagaxo waxaysiisaa may odhan jireen way odhan jireen markay doonaan lakin kumay badnayn laakiin waxay caqiidaysteen in wax way dawaafayeen way ilaalinayeen xoolay u qalayeen way u nadrayeen saasay sameynayeen marka haddana inay baryayan bu ilahay subxana wa tacala sheegay marka qaar badan ba waxay ku adducaaden marka la war dadkan dhinteed baryaysaan iska daaya ma annagaa dad dhinteed ma baryayna anagu waxumaanu qalne waanu siyaaranay marka baryada laftigeeda waa inay fahmaanna tahay taha cibaadada mawduuca aada u fahmnaan oo marmaan oo ducadu maaha o kaliya de gacantood kor loo taago kaliya bas walahu min xadiisi anasin bilafdi adducaau mukhu lcibaada marka waa maqzaha wa sida juxfatulkiraamka uu ku fasiray maqzaha wa khulaasaha waa nuxurkeedii weyaan dhuuxu dee waa haddii uu jirka ka dhamaado miyuu noolaanay qofka ma maqasheen imika qof baa dhuuxii laga waayo dhuux baa lagu shubay haddaba waa lafta hoosteedu ku jiraa soo maaha haddana qofka ma dhaqaaqi karayo mana noolaanayo hadduu dhuuxu mesha ka dhamaado dee sidaasoo kale cibaadadu salaadii iyo soomkii iyo dhuuxeedii ayaa ducadii ah sheekh albani o kale isagu xadiiskan wuxu uhi waa daciif riwaayadan dambe adducaa mukul cibaada iyo culimo kale laftooda way daciifiyeen laakin maxaaba kasii caamsan oo kaga filan kasii ballaaran in adducaa huwa alcibaada baa kasii weyn xaga labada lafti marka la isbarbar dhigo iyada laftigeedaba cibaadaha mar hadday cibaado tahay dee farabadi allahu yaqdabu xiina taragta su-aalahu bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu soo maaha bani aadamka marka wax la weydiiyo cahoonaya ilahayna marka waxba weydiisa wa cahoonaya ducada waad farabadinaysa ilahay o barido haddii wax yar aad ka baryaysa dad waxn ka baryaysaba shay ilaahay kaga qiimo badan ducada ma jirto waayo ducada maxaa ku jira atadaruc soo maaha inuu qofku horta ilaahay rumaysanay miyaanay ku jirin ya de inuu rumaysay ku jirtaa inuu keligii baryo ku jirtaa inuu isdhuldhigayo iftiqaar ila allah wuxuu muujinaya idhaar liftiqaar ila llahi subxana watacaala wa anahu daciif wa ana allaha subxana wa tacala biyadihi kuli shay an anas radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku wuxu adducaa ducada bayn aadaani aadaanka dhexdiisa waliqaamati iqaamada dhexdeeda la ducaystaa laa yuraddu lama celiyo akrajahu nasaa-i wagayruhu wa saxi ibnu xibaan wagayruhu ibn xibban iyo keyrkii way saxiixiyeen marka waktiyada ducadu waxa weeyaan mar kasta ducada waa la aqbalaa laakin waxaa jirta awqaat limadinati ijaabati اducaa awqaat limadinati ijaabati adducaa waktiyo aada loogu rajo badanya la aqbalo waxaa kamid ahaa aladaanu waliqaama inta ka ama sujuuda dhexdeeda qofka ku daysto markaa gacantaba kor hawtaage sidaa awgeed bay culimada qaarkood waxay idhahdeen raximahum llah waxafidahum hadduu qofku qur-aan akriyo inaad qur-aan akrido inaad ducaysato keebaa fadli badan labada waqtiga ah inaad ducaysato ka fadli badan inaad qur-aan akrisato way qur-aankii marka laga wada akri karta lakin fursaddani way taagantah fursaddani way taagantah وعn سلمان رadي الlه عnه qal qala rasul الlahi slى الlaه alay sl rsulku wuxu uhi ina rabakm rabbigiin xayiyun waa mid xishood badan ay kahiiru اlxayaa kariimun oo jawaad ah deeq badan wanaag badan yastaxyi wuxuu ka xishoonayaa min cabdihi addoonkiisa idaa rafaca markuu kor u qaaday ilayhi xaggiisa yadayhi labadiisa gacmood kor ugu soo qaado an yaruddahumaa inuu kusoo celiyo sifran madhnaan inuu kusoo celiyo akrajahu alarbacatu ila النasaaئiya wasaxahu lxaakimu xadiiska hore adducaa bayna aladani waliqaama laa yurad salaadaha kadib laftigeeda waa la ducaysan karaa lakin ducadan ku saabsan ducada jamaaciga ah ee an yadcuwa alimaamu wayu'min alma'muumuun hada lam yarid can nabiyi salى اllahu alayh wasalam wainama dakarahu lculamaau anahu bidca culimada muxaqiqiintina waxay shegen inay bidca tahay arrintaasi shaadibiyaba ka mid ah. iyo culimada mucasirtuba nebigana lagama hayo alayh isalatu wasalaam inuu dadka kasoo horjeysto inuu u ducaynay inuu ducaynaya marka lakin rasulku ala sla sl markuu salaada ka baxay muxuu ohan jiray astaqfir llah astaqfir llah allahuma anta salaam minka sl ereyadaasuu rasuulku ku mashquuli jiray qofku markuu ereyadaa yidhaahdo ee uu dikriyo haduu doono keligii haska ha ducaysto weliba isagoo ay markaa dee inuu joogteeyana hadduu doono iska daynaya oo markaa ducada salaada laga baxo rasulku wuxu shege ala sala slam ducada salawaadka maktuubaadka kadib waa maqbul bu wa in la aqbalo haddaba lakin jamaaciga sifadaa la diidaya sifada jamaaciga ah maxaa ka fadli badanba mar haddaad salaad ku jirtay inaad markaas sujuudda ku ducaysataa bay ahayd soo ma ahayn maxaa kasii fadli badanba sujuudda lakin marar badan nin gacanta la taaga loo baahan yahay oo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ana rafca alyadayn fi ducaa mashruuc bal min asbaab ijaabati adducaa oo ilaahay wuxuu ka xishoonayaa qofkii oo gacantii kor u taago o yihi ilaah waxisii faqri muujiyey inuu iyagoo maran kusoo celiyo muxuu muusin doonaa ilahay wey marka taagayo sidai adoontaba u taag qaarkood culima qaar ba waxbay kasi ka sifooyinka dee sida adoontaad utaagtay iyo haddaad saa usoo egt haddaad saa tiraahda iyo hadaad saa tiraahda iyo intuba way kuu banaantay ina rabkum xayiyu kariimu waa sifat lxayaa bu ilahay ku sifaysan weyaan sifat lxayaa ku sifaysan yahy xayun iyo xayiyuna way kala duwayna la socotaa xayiyuna xishood buu tilmaamaya waa laazim mutacadima waxaan ujeedaa xayiyun eh, mutacadi maaha ka kalena soos kale mutacadi yastaxyi min cabdi idaa rafca ilayhi yadayhi an yarudahumaa sifran iyagoo bandhani kusoo celiyo haddaba mar haddii kuxishooniyo iyagoo bandhani kusoo celiyo macnuhu waxa weeyaan amba adduunyadanu shayga ku heli doonaa amba aakhiru ku heli doonaa amba dembi kalunka ka dhaafi doonaa amba khayr kale lagu siinaya ee kolleyba qofkaasiba khasaari weyaan halkaa macnuhu waa maxay wixii aad ilaahay ka barida haddaad xitaa weydo maad khasaarinoo inaad inaad ilaahay bariday laftigeeda cibaadaha oo ajar aad soo ad arki maysid waxaa khayrku wuu kuu jiraya si unbu amba wa laga yaba inu kaa raagaba xadiiska saxiixana waxaa kuso arortay ducada saddex umay noqonaysaayoo ima ilaahay inuu addunyada qofka ugu soo dedejiyo ma in aakhiro lagu keydiyo ama masiibo soo socotay oo kale in lagaga qabtaba taad ilahay ka baryday baa tu kala lagaa qabanaya adduunyada laftigeeda marka lagu siinayana dee waxa iska dhici inay sana daqaalato hadday doonto adigoo dhallinyara waxaad ilahay ka bariday adigoo tukubaya lagaaba hadasho ya cod khasaartay markaa maad nimcaysan eh, inay kaaga soo horeysana waa la arkaa ilahay ku soo dedeji waxaan sababla culamada qaar waxay idhahdeen markay nabiy llaahi muusa alayhi salaam iyo haaruun alayhim asalaam ay yidhaahdeen ilahay ku uhi ma garanaysa qad ujiibat dacwatukuma fastaqiima walaa tatabicani sabiila aladiina laa yaclamuun afart ilahay waa laydinka aqbalay bui ducadini culamada qaar baa mufasirta waxay hahdeen afartan kadib weyn afartan sano kadib ilahay u cihi ducadii waa la aqbalay marka halkaas ma adgu kaga helsa isfahmina soo ma an cumar radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu ahaa idaa madda markuu fidiyo yaday gacmihiisa fi ducaai ducada lam yarudahuma muu soo celin jirin bihima wajhahu ilaa wejigiisa uu ku masaxo akhrajahu atirmidi walahu xadiisku wuxuu leyahy shaahidun shawaahidun axaadiis markhaatiya oo minhaa waxaa ka mid ah xadiis ibni cabaasin cinda abi daawuud wagayri wa majmuucuha axaadiista marka la isku geeyo buri imaam eh, ibnu xajar ibnu xajar wuxuu raximah llah yaqtadii wuxuu keensanaya arrinkaasi anahu xadiisun xasan inuu yahay waynu argay dad badanoo markay ducaystaan kadibna wejiga ku masaxaya markaa horta dadka badankooda waxaad ogaataa meelun bay ku daba leeyihin ya dadkan aad arkayso waliba xadiis daciif daciifun ambalaha loo sheego amba qisa ama muxuuna loo sheegee madaaluu bay ka soo saareen ee waxay iska bilowdeen waa naadir qadiyaddaa ku saabsan in lagu masaxo wejiga oo culimada qaar baa yidhi waa bidco uma banaana xadiiskana sixadiisii xataa hadduu haddii lasoo qadarayba inuu xasan yahay axaadiis badan oo saxiixa kasoo arortay nabiga alay slat slam oo intaasu xadiis baa lahaya oo xadiiskan ka saxiixsan oo aan xadiis keliya lagu haynin in wejiga ha ku masaxo markaa wuu iska daynaya haddaad aragto mid wejiga ku masaxayan waxba ha ku qabsanin haddau kaa qaadanayo daalibcilmiga war iska daa ku dheh sax lakin haddaad aragto qof weyn oo laga yaba in wajiga ku masaxayo de maadaama ibnu xajar iyo culimada kaleba ay dhahdeen waa dee adiladan ay keeneen arrin sii fog ya arrin sii fog maaha ibnu bas raximah llah wuxu hi in la sameeyo tahay inta badan in la iska daayo marmar in la sameeyo inta badanna la iska daayo kaana rasuul lahi sala allahu alay waslam idaa madda wuxuu a markuu fidiyey de gacmiisa fi ducaay lam yarudahma midaan soo celinin xataa yamsax bihima ila u ku masxa wajhu walahu shawaahidu minha xadiis ibni cabaasin cinda abi dawud wغayri majmuuca yqtadicu kasani anhu xadiisun xasan وcan ibn abi scuud radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi salى allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi ina awla nnaasi b ina awla nnaasi b kuwa dadka iigu dhowi aqrab nnaasi b amba xaqu nnaasi bishafaacati kuwa dadka iigu xaqa leh ee iigu mudani b aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama akaruhum calaya salaatan waa kuwa iigu salliga badan leh sala allahu alayh wasalam akrajahu tirmidiy wasaxabi ibnu xibbaan dikrigana waxaa ka mid ah iyo ducada laftigeeda salliga nebiga alay sala sla in la farabadiyo oo ilaahay salliga nebigoo la farabadiyo lafteeda wax lagu hela isaga laftigiisu waa nooc ducada ka mid ah nebigiina waa loo ducaynaya alayh salatu wasalaam waayo rasulku muxuu sheegay alayh salatu slaam صلى salla calaya waaxidatan sala allahu lahu calayha biha cashran qofka mar igu saliya ilahay toban ba isna marka waa isla laftiisa waa dhinac ducadii dadka iigu mudan buu nebigu yihi ee iigu dhow awlaa naasi bi awlaa bishafaacatii wa biqurbii yowma alqiyaamati akharuhum calaya salaatan halkaa manqabo weyn baa ugu jirta dadka ahlulxadiiska ah dadka ahlulxadiidka ah ee salliga nabiga alay slat slam farabadinaya mutlaqana in loo farabadiyo waa muhim oo qofku sida kale loo farabadiyo wacan shadaad bin awsin radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alay slam rasulku wuxu uhi sayidlistikfaari istikfaarta waxaa u darajo sarreysa an yaquula alcabdu addoonku inu ihahdo allahuma ya allahu ilaahayow anta rabbi rabbigii baate laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro anta adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurtay wa ana cabduka addoonkaagii baan ahay wa ana calaa cahdika ballankaagii baan ku jira wa wacdika iyo ballanqaadkaagii mastadactu intaan awoodo acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min shari maa sanactu sharka wixii aan sameeyey abuu laka waxaan kuu qiraya an ictiraafu actarifu laka binicmatika nicmadaada calaya korkayga ahaatay wa abuu laka waxaan kuu ictiraafaya bidembi dembigaygii aan galay ee faqfirlii ilah dambi dhaaf fa inahu arrin wuxuu yahay laa yakfiru ma dhaafo adunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane akraja buhaariy xadiiskana waa sayd istikfar waa macruuf qof aan xifdisanin waxaan filaya inaanu inagu jirin haddii aanu jirinna waa inu adkaaru sabax walmasa iyo markas waa lagu dacaysan karaa waxaana ducadan sii weynayay sayid listikfar xadiiska waxaa jirtay man qaalahaa fi nahaari man qaalahaa fi sabaax famaata min yawmihi dakala ljana qofka maalintii yidhaahda geli hore ma maalinimada yidhahde shanuu ku gelaya qofka habeenkii yidhaahdana filail de gelinkii dambena ku jiro isna hadduu dhinto januu ku gelaya lakin waa de hadduu caqiideysan yahay wey markaas maxaa ku jira ducadan dhowr arrimood ba ku jira waxay qiimo weyn u yeelatay magacyada ilahay ba horta lagu baryaya allahuma waa magaca u sarreeya lagu baryaa oo allah waxaa ku jirta rabbi baa ku jirta waxaa ku jirta tawxiidki ilahay wa watacaala iyo ikhlaas cibaadati lah laa ilaha ila anta waxaa ku jirta inuu qofku dacfigiisa qirsan yahay ilahay khalqigiisa iyo awooddiisana u qirsan yahay inuu addoon yahay inu tilmaamayo inuu ballanqaadkii ilaahay uu ballanka kula galay inuu ilaahay keliga caabudo inuu cibaadaysto inuu ku jiro intuu awoodo ma ila marar badan buu isagayahay ballanqaadkaagii oo ah inaad waaa haddaan sidaa iyo saa iyo saa aan sameeyo inaad waxa ay siin doonto sidii baan ballankii ugu jiraa rijadaa waan qabaa we ilan khayrka waxba lagu doonaya soo maha wacdigaas wacad allahu aladiina aamanuu minkum ila akhir aayat ma stadactu ma jasmin kartid ma goynayno wixii ilaahay nooga baahnay inaynu sideedii uga soo baxnay dacfi baa jira acuudu bika min shari maa sanactu wax allo wixii aan sameeyey sharkiisa an ilahu kaa magan gelaya sharkiisa waxa kamida ka mid a ciqaabkii ka dhalanayay in qofku dib ugu noqdo iyo wax lamid ah ka dhalaya adunya akhiraba abuu laka binicmatika caley ilaahw waxaan kuu qirsanahay nicamkaaga nicma waa waa mufrad mudaaft muxuu faaidanaya cumuum soo ay nicamaka weyaan nicmataka calaya ilaahw nicmadaada korkayga ah. ayaan kuu qirsanahay wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baina nicamka daahirkaa waxaa kamid ah dee nicamkaa la arkayo caafimaadka iyo jirka iyo nicamka baatinka culimada qaarkood ba waxay dhaheen asitri weya in ilaahay dembiyada dadka ka dadka ka asturay adigoo gefiyo qaad galay haddana aanay dad badani aanay ka ogaan iimaanka waa lagu fasiraya iyo wa lamid ah. dee nicamkiisa ilaahay waa idinku daboolay weyaan ka u dadka u faqiirsan ee u hooseeya nicamka ilaahay kama bixi karo nicamka ilaahay kama bixi karo wa abuu laka bidembii ilaahu dembigaygana waan kuu qirsanay abuu bidembina way ku jirtaa laka in laga daayo way soo arortay ilaahu dembigaygana waan qirsanay markaan ictiraaf bidembi fakfir lii ilaahu i dembi dhaaf haye fain fa inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta adiga ma cidkoo dembiga dhaafta ma in dadka loo sheegay xadiiskan o kale xadiis kalena waa muhiim oo dadka laga dhanciyay gaar ahaan dee iyo sa kaleba وعن بن cمر رضي الله عنهma qال wuxu uhi lm ykun muhayn rasuul الlahi slى الlaه alay sl rsulka ala yadacu mid ka taga haؤulaءi الكalimaat kelmadahan iyaga ah xiina yumsi markuu galabaysto wa xiina yusbixu iyo markuu waa beriisto allahuma ya allahu ilahyo inii asaluka waxaan ku weydiisanaya alcaafiyata ilaalin baan ilah ku weydiisanaya fii diini diintayda adii ilaaliso wa dunyaaya adduunyadayda adii ilaaliso wa ahli ehelkayga iyo reerkayga adii ilaaliso wa maali maalkayga adii ilaaliso allahuma ya allahu ilahyo ustur cawraatii allahuma astur cawraatii ilaahow cawrooyinkayga ilaahow astur wa aamin ilaahow aamin yeel rawcaatii waxyaalahan ka cabsanaya iyo khowfkayga waxfadnii ilaahow iga ilaali min beyna yaday xaggayga hore wa min khalfii xaggayga dambe wa can yamiini midigtayda wa can shimaali bidixdayda wa min fawqi korkayga wa acuudu waxaan ilaahow magan gelayaa bicadamatika weynidaadaan magan gelayaa an uqtaala waxaan ka magan gelayaa in la igaga yimaado in la igaga yimaado oo laiga ikhtiyaalo min taxti xaggayga hoose akrajahu nisaa-iy ibn ibn ibnu maaja wasaxu lxakim adkaartana waa adkaaru subax lmasaa ducadana waa duca aada u cajiiba erey kastoo ereyada ka mid yihiin haddii la dul marka allahuma ini asaluka alcaafiya fi diini wa dunyaaya ahli waxaa kaloo so arortay allahuma ini asaluka alcafwa walcaafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahuma astur cawraati wa amir caafiyaduna waa ciqaabkii ilahay qofka inuu ka ilaaliyo inuu xifdi iyo kala ah inuu ilaaliyo inuu leexdo ereyada ugu qaalisane lagu ducaysay culimadu ihahdo weyaan alcaafiya allahuma ina asaluka alcaafiya haddaad tidhi waa dhinac macno ballaadhan way ergaas diintii baa loogu horreysiiyey adduunyadii ahligii ahlka waa zawjadii iyo ubadkii iyo qaraabadiiba wa maalin allahuma astur cawraati ilaahu cawrooyinkayga oo dembiyada ay markaa ku jiraan cawraday kamid ihi dembiga laftigiisu ilaahow astur iyo dhaliisha kale qofku leeyahay oo ilaahay waa sitiir min asmaayihi waxaa kamid ah asitiir wa aamin rawcaati alrawc bimacna alkhawf markaa macnu waa maxay waxaan ka cabsadana ilaahow iga ilaali cabsida igu jirtana ilaahow iga qaad wey ilaahow xag hore iyo xag dambe iyo midig iyo bidix iyo kor iyo hoos ba iga ilaali soomaalidu maxay ku ducaysan jireen bilaayo hore riixan ta dambe reeban maxay ahayd bilaayo hore rooran ta dambe riixan mise taballow riixan bay ahayd taballow riixan ta hoose radeeban <laughs> soo ma ta sare raaran markaad hadalkaasi waxaad wadayn halkaa ku salaysay qofka intaasoo jihaa lagaga iman kara aljihaatu sit soo maha waa lixdii jiho waa agg dambe midig iyo bidix kor iyo hoos marka intaba ilaah iga ilaali wayaan dee ducada soo akristay cid waxba yeeli mayso ilahay idinki iqtiyaalka imika waynu aragnay o waa shirqoolka waanu qitaala in laga shirqool min taxti ilahu in jixa hoose waxa kamid ah in dhulku ila go-o in dambiya laigu ciqaabo wax lamid ah, waxaas o dhan hebel baa la ikhtiyaali wa waa si qarsoon marka wax loo dilo wayaan وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu kan rasuul الlahi slى الlه علي sl rsulku waxa yqul mid ihahda allahuma ya allah ilah ini acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min zawali nicmatika nicmadaada suulideedan ilah kaa magan gelaya wa taxawuli iyo wareega caafiyatika caafimaadkaaga iyo ilaalintaadu ilahay iga wareegtay meel kala wareegto ilaah waan kaa magan gelaya wa fujaa'ati kadiska iyo lama filaanka niqmatika aargoosigaaga wa jamiici saadi sakadika iyo cadhadaado dhan baan ilah kaa magan gelaya akraja muslim xadiiskana waa xadiisa shawaamicda ah ee macnaha ururinaysa nicmadu waxay noqon kartaa nicma diin nicmat اdiin walimaan iyo nicmat alcaafiya nicmat lbadan nicmatu almaal iyo wixii lamidka haddee u qofku haysto allahuma in min zawali nicmatika ay nicamika taxawulna waa maxay taxawula min makan ila makan caafiyo adigoo caafimaad haystay adigoo ilaa shanaan haystay inay kaa wareegto xanuun kugu bedelmo wax lamida wafujaati niqmatiga waxa weeyaan ilaahaw wallahu casiizun dhun dhuntiqaam soo maha dhuntiqaam ilaahay waa argooste waana dulqaad badan haddana marka ilaahaw si kadisa ciqaabkaaga ha igu soo dedejin weyaan ee iisa ta dheereeya cafi wa jamiici sakadika ilaahaw dhammaan cadhadaada wixii keenayaba waan kaa magan gelaya marka asakad waa min صifaatihi subxaanahu wa taعala وعn cabd لlah بn cmr radي الlahu canهuma qala kana rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku waxa yqul mid ihahdo allahuma ya allah ilahy ini acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min qalabati الdayni daynku inuu iga xoog bato qalabati اlcaduwi cadowgiigu inuu iga xoog bato oo iga adkaado washamaatat اlacdaa iyo cadowgi inay igu wiirsadaan rawahu النasaaئiy waصxaahu اlxaakimu daynka rasuulku in badan bu ilahay subxana wa tacaala ka magan geli jiray oo waa daynku u dhib badan yahay badan oo daynka kuso arorto rasuulku ilahay ka magan geli jiray way jirta markaa daynka halabatu dayn waa maxay alcajzu can adaa'ihi in qofkii ka caajisu kari waayo inuu daynkaa bixiyo oo uu ku tira bato ama wax lamid a alcajzu can adaa'ihi halabat alcaduna waa de waxa weeyaan inay ka adkaadaan ka xoog bataan alaba saasay macnaheedu iska waadixta shamatina waa maxay alfarax waay faraxu lacdaai bima yusiibunii min almasaa'ib waa ka nabiy llaahi haaruun ku ducaysanayay ku lahaa walaalkii walaa tushmit biy acda cadowga haygaga farxinin inuu cadowgaagu kugu farxaana waa masaaibtay kamid tahay oo rasuulku alayh isalaatu markii ay nimankii qureysheed cumradii la ohan jiray cumrat ay yidhahdeen oo bal nimankii ay daalisay xumadii yasrib aynu daawanay kaalaya rasuulku alay sla sl halkay soo fadhiyeen intii laga arkaya muxuu yihi gucleeya soo maha markaa imaamu shaaficina wuxuu yihi walaa turi lilacaadi qadan qaan dullan aw qaطun dullan faina shamatat alacdaa balaawo weligaa cadowgaga ha tusin inaad u dullowday amba aad u jabtay way cadowgi inuu kugu wirsado balaayaday kamid tahay iyada laftigeeda iyada laftigeeda ah, balaayaday kamid tahay soomaaliduna waxay ku maahmaaheen baa la yidhi cadowgaaga dhuux sankaaro ugu dhaasho mahmaadaa lacag laan aan ku qaata kusoo celi cadowgaaga dhuux sankaaro sakaaro hee ugu dhaasho maxaa looga jeeday bal yaa fasiraya aye cadowgaagu baahi kaa dareemi soo ma macnuhu waa saas buu kaso baahi kaa dareemine haddaad xitaa wax alla waxaad xoola aada qalata weydo sakaarada inta dhuuxeedu wax dhuux badanba ma laha intaa xataayo marka adigoo iska haddaad doonto iska baahan haddana yaan lagaa garan weyaan yaan he yaan lagaa garan وعn abi hurayرata radي الlahu عanهu qala wuxu uhi samca الnabiyu salى الlahu alay slm wuxuu maqlay rajula yaqul leh allahuma ya allahu ilahy inii asaluka waxaan ku weydiisanaya bianii ashhadu inaan qiraayo anaka adigu anta allahu ina tahay allah almacbud اlxaq laa ilaha ila xaq lagu caabudo ma jiro illa anta adiga mooyaane alaxadu ka kelidaa baa tahay asamad ee loo baahaya isagu cid u baahnayn aladi kaasoo lam yalid aan dhalin walam yuulad aan lana dhalin walam yakun lahu aan lahayn kufuwan axadun cid u dhigata faqaala rasuulu lahi sala la ala sl rsulka wuxu uhi laqad sa'ala allah ilaahay buu iyuu ku weydiistay ninkaasi bismihi ladii magaciisii buu ku weydiistay idaa su-ila bihi marka lagu weydiisto acطaa uu bixiyo waidaa duciya bihi marka lagu baryana ajaaba uu ajiibayo akhrajahu arbacatu wasaxi bnu xibaan waxaa jira magaca la haha ism llahi acam ism ullaahi alacdam inuu ka aqbalo qofka markaa magacaasi wuu qarsoon yahay axaadiista qarkood waxay tilmaamaysaa saddex suuradood in laga eego markaa saddexdaaba waxaa ku jirta alxayu alqayuum culamada qaarkood ban waa allah qaarkood waxay dhahay daljalaali walikram marka imika halkana ah, magacii allah baa ku jira iyo assamad iyo laa ilaha ilaa anta marka halkaa maxaa laga qaadanaya qofku markuu ilaahay baryayo inaanu ka bilaabin waxaysi ya laakiin magacyada ilaahay iyo xamdiga iyo saliga nebiga iyo inuu iyo ducooyinka tawxiidka ilaahay tilmaamaya iyo qofku inuu yahay faqiir ila allah iyo ilaahay cid wax diideysa iyo cid ku qabsanaysa iyo cid kale inajirto marka alaxad weye cid labaysaa ma jirto alwaxid alaxad fi datihi wa fi sifaatihi wa fi afcaalihi wfii jamiici nucuti asamad aladi yusmad ilayhi xawaaij waa ka baahida loo tiiriya isna waa mabaahdaha loo baahan yahay baa lagu soo ururiya mabaahdaha a loo baahan yahay aladi laa jawfa lahu bu hi abdillahi bn cabas o kale iyo macnuu istagaya un asamad aladi yusmad ilayhi waa ka baahida loo tiiriya isaga lam yalid walam yuulad suuradda intaa hore waa ihbaat saad ku qaadateen amaad ku qaadan doontaan alcaqiida lawasdin intan dambena waa nafy aladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad marka waa ka shekhu islam tamiya sheega in ilaahay ku jamciyey wuxuu naftiisa ku sifeeyey bayna nafy wlihbaat lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad kufuan wa kufuwan markaa wuxuu tilmaamaya waa nakiratun fi siyaqi nafyi tufid lcumuum cid shabahdaaba ilahay subxana wa tacala ma jirto faqala rasuulu lahi sala la alay slam laqad sa'ala allaha bismihi aladi ida su-ila bihi acطa waida duciya bihi ajaab in markaa lagu ducayso ducadan oo wixii la doonaya markaa qofku uu sheego ayaa laga qaadanaya an abi hurayra radi allahu canhu qal qala rasuul lahi qaala kaana rasuulu lahi sala allahu <clears throat> rasuulku wuxuu ahaa idaa asbaxa markuu waabarisay yaqul mid ihahda allahuma ya allahu ilahyo bika adiga ayaanu asbaxnaa kuwa waa bariisana idhalnaa aلصabaxa bixawlik waqudratk wa bika amsaynaa bika ay bixawlika dakhalna almasa wa bika naxya adigaanu kugu noolaanayna bisababik wa bika namuuta adaanu kugu dhimanaynaa wa ilayka annushuur ilayka albacthu walrujuuc isa soo saaridda iyo noqoshantuna xaggaagay ahaatay waidaa amsa markuu abriso qaala wuxu ohan jiray mila dalik ilaa anahu qaala lakin wuxuu odhan jiray wailayka almasiir akhrajahu alarbacatu ducadana waxay ka mid tahay adkaaru sabax walmasa oo markaa marka aroortiina allahuma bika asbaxna galabtiina wabika allahuma bika amsayna u soo reysin jiray halkan dambena aroortii wuxu odhan jiray waileyka nushuur galabtiina almasir wayse soo aroortay in galabta laftigeedii la idhahdo wailayka annushuur annashru waa albacthu weyaan waa ise soo saaridda annashru albath bacda almowt marka ilaahow adigaanu xaggaaga u noqonaynaa oo na soo celin doona weyaan macanu saasuu noqonaya wa ilayhi nushuur bika asbaxnaa bisababika awooddaadaanu ku noolaanay oo aanu aroornimo kusoo gaadhnay oo aanu galabnimo kusoo gaadhnay oo aanu ku noolnay oo aanu hadhowna kudhimanayna adigaana iska kaayala weyaan meel aanu kacayna ma jirto haddaanu ilaahay noo ogolaanin maynaan soo toosnee saaka qaar baa laga yaaba inay adduunyada ka dhacday saaka inagoon ogeyn lakin haddana waa wax dhici kare waanay fara badan tahay inuu qof allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha alatii lam tamut fii manaabiha mid in hurdadiisii baanu kasoo toosin ayaa laga yaaba waana kii rasuulku odhan jiray waadina lii bidikri ee ii ogolaaday inaan dikriyo dib usoo noqdo wacan anas radi allahu canhu almasirna markaa waa marjic walma-aab weyaan saara yasiru waa ficilkii saara la odhan jiray akhawaatu kaana ayay ka samaysantay almasir ee almarjic lbaawi xagga lagu damayn doona wey an anas radi allahu canhu qala wuxu uhi kana akharu ducaai rasuuli lahi sala allahu alay slam ducadii rasuulka u badnaa waxay ahayd rabbana aatina fi dunya xasana rabbana yaa rabbanaa rabbiga iyagow aatinaa bimacnaa acdinaa nasiib fi dunya addunyadana xasanatan ilahu naag nasiib wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wanaag ilahu nasiib waqinaa ilaahu naga ilaali cadaaba naari cadaabka naareed ducadan oo kale waa ducooyinka jawaamicda ah ee urursan macno ballaaran bay koobsanaysaa ee ay tahay inaan ducada laga saarin marka la ducaysanayo marka qofkii khayr addunya mid aakhira buu weydiisanaya sharkiina wuu ka magan gelaya marka qinacda xasanada addunyaduna waa macno ballaahan soo tafsiirka baad ku aragteenoo selafka qaarkood waxay dhahdeen waa zawjatun xasana zawjatun saalixa waa xasana waa xaas wanaagsan gaadiid wanaagsan bay dhaheen guri wanaagsan bay dhaheen aduu addunya xasana waa nakiro oo waa caam aa taa haddii la akriyo waa bimacnaa acdaa soo maha ata haddii la ihahdana bimacnaa jaawe wa fi lakhirati xasana xasanada aakhirana waa aljana faman zuzixa faman zuczixa can الnaari waudkila اljanata faqad faaz guusha weyna waa inu qofki janno galo aakhira waqina inaga ilaali wey ilahu naga ilaali naga xifdi wacan abi musa alashcari radi allahu canhu qaala wuxu uhi kana nabiyu sala allahu alay sl nabgu wuxu yadcuu mid ku ducaysta kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yadcuu mid ku ducaysta ayuha allaahuma qfir lii ilaahu ii dhaaf khatiiatii ilaahow dembigayga i dhaaf wa jahli jahli wixii iga dhacayna ilaho dhaaf wa israafi xadgudubkayga fii amri arrimahayga ama diintayda xadgudub aan ku sameeyey dhexdeeda iyo arrimaha kaleba ilahow ii dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii wamaa shaygii anta adigu aclamu aad igu ogtahay bihi shaygaasi mina aniga ilaah wixii aad igu ogtahay aniguaana ogeena dunuuba ilaahw dhaaf allahuma kfir lii ilaahw dhaaf shidii dhabtayda amba runtayda wixii aan run ahaan u sameeyey wahazlii iyo wixii dheeldheel iyo kaftan aan u sameynayey waa did aljid alhazlu did ljid wa khaطaii ilaaha wixii khata iiga dhacay wa camdi iyo wixii kas iiga dhacay wa kulu dalika waxaasoo dhamina dunuubta noocyada kala duduwani cindi agtaydu ilaah ahaaday allahuma kfir lii ilaahw dhaaf maa qadamtu waxaan soo horumarsaday wamaa akhartu iyo waxaan dib dhigtay wamaa asrartu waxaan qarsaday wamaa calantu waxaan muujisay wamaa anta aclamu bihi mini waxaad ilaah iga ogtay aniga anta almuqadimu ka horumarya cid ayaa tahay yuqadimuhu fi lkhayr man yashaa man tashaa wa anta adigu almuahiru baa tahy alladii yuahiru man yashaau ila annaari wa ila ashar ka dib dhiga ayaa tahay wa anta calaa kuli shayin qadiir shay kastana ilah wada awooda markaa dunuubtii waxay uqaybsamaysaa qofku wuxuu og yahay iyo waxaan ogeyn wuxuu qarsaday wuxuu muujistay wax uu ku kaftamayey wuxuu markaa u kasay iyo waxaanuu gef ahaan uga dhacay iyo dheeldheel iyo ciyaar wixiiba wakulu dalika cindii khaiatii markaa waa dhanbi weyn khaطaina rabbana laa tuaakhidna in nasina wakطana khaa waa wixii aanu markaa qofku ficil ahaan hadduu doono u kase eh? aanu de sameeyo ukase ficil ahaan hadduu doono maxaan uga jeedaa dhagax buu doonaya inuu tuuro saynu kusoo marayni dee markaynu khada dilkiiyo marayni laakin dee dhagaxa tuuridiisa u kasay inuu qofkaa ku dhufto uguma talagelin neef halkaa maryo hadduu doono ku talagal ambaba markaa khada umabu umabuu kasinba dhagax weyn buu sida wixii isla qaado uu ka siibtaba qofkiiba ku dhaca khada markaa wixii aanu qofku ku gafe weyaan oo aanu camdi usameynin camdiguna w kii u korsay hazligu waa nooc kaftana iyo daaldaal oo kale wey istihzaa oo kale israaf fi amri israaf waa mujaawazat lxad xadkii oo la dhaafay weeyaan amarkuna waa macno ballaaran idaafadaasi waxay tilmaamaysaa diintii way noqonaysa horta u horeysa bidcadii baa ku jirta sharkii kale quluwigii baa ku jira dheerayn kale u sameeyey waxyaala kale soo gudagelaya maa qadamtu ilah waxaan horumarsaday iyo maa akrtu waxaan dibigta weli aanan samayn ka soo socdan ilah iga dhaaf wamaa asrartu waxaan moqarsaday wamaa calantu waama anta aclamu bihi mini kaad iga og tahay ila waxaasoo dambiyo dunuub badan oo kale aan ogeyn baaba jireen anta almuqadimu anta almuahiru almuqadim walmuahir labada magacooda socda min asmaa illahia waana is dhamaystirayaan adaaru naafic iyo almuqadim walmuahir iyo way ma kala hadhayaan muqadim markaa imika wuxuu noqonayaa aladi yuqadimu man yashaa ila lkhayri kuwa doonu khayrka ilaahay ku qadimaayo qof khayr sameeya oo khayrka jecel wanaagga sama qof mid noqonaya midna khayrkaba laguma karayo waa waxa u dibdhacaya markaa muahir ilahay ba subxana wa tacala dibdhigay lixikamin huwa yaclamuha wa anta calaa kuli shayin qadiir an abi hurerata markaa istikfaarta iyo dembi dhaaf dalabka ayay axaadiistani badankoodu tilmaamayaan qofkuna inuu ilaahay dembi dhaaf weydiistay in fara badan fara badan waa lagama maarmaan wax badan bay inaga hor joogsanaysaa وعn abi هurayرة رadي الlه عnه qal وxu uhi kana rasuul الlahi slى الlه عlي rsulku waa yqul mid ihahda allahuma ya allah ilahy aslix lii ii wanaaji diinii diinteyda ii wanaaji aladii diinkaasoo huwa isagu cismatu amri arrinkaygu wuxuu ku tiirsan yaah wa aslix lii dunyaaya ilaah ii wanaaji addunyadeyda alatii diintaasoo alatii addunyadaasoo fiiha dhexdeeda waxaadee macaashi ay ma aciishu fiihi fii xayaati waxaan ku noolahay waaslix lii ilaahoy hagaaji aakhiratii aakhiradeeda allatii aakhiradaasoo ilaahay xaggeeda u ahaaday macaadii ay marjici wa ma-aabi noqoshadaydu ean ku dambayn doona wajcal ilxayaata ilaahu iga dhig nolosha ziyaadatan li mid ii korodha fii kulli khayrin khayr kasta dhexdiisa ilaahu cumriga ii dheeree markaan khayr samaynayo wajcal ilmowta ilaahu geerida ka yeel raaxatan lii mid iiga raaxaysa min kulli sharin shar kasta akrajhu muslimuun ducada lafteedu waa duca cajiiba qofku adduunkiisii iyo aakhiradiisii iyo diintiisiiba ilaahay buu weydiistay inuu u hagaajiyo ilaaliyo cismana casama dee wuu bay soo cisma waa shayga lagu tiirsan yahay alictimaad cala shay wey markaa diintayda arrinkayguba ku xidhan yahi ee ku tiirsan yahay diintii baa markaa lagu wareysiiyey allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri halkaa waxaynu ka qaadanayna haddaanu dee ilaahay diinta ku hagaajin ku hagaagi maysa soo maha markaa mar kasta adiga laftigaaga huluwi iska ilaali ha is qaadanin haddii ilaahay sunnihii iyo khayrkii ku waafajiyey haddana naftaada aamin ha ka noqonin baryadaana waad wadaysa baryadaana waad wadaysa wa aslix lidunyaaya alatii fiiha macaashi in addunyada laga shaqaysana waa laga qaadanaya ilaahu adduunyadana wax khayr la ii hagaajiyo isiin xalaal iyo wanaageeda waصl lati akhirati waslix li aakhirati alati ilayha macaadi macaadna waa dee noqoshadii caada baa laga keenay wajcal xayaata ziyadata li fi kuli khayr wajcal mowt raaxata li min kuli shar geerida yaanu tamani bu rasulku yuri ala sla slam midkiin hadduu ka maarmi waay inu ihahdo ilaahaw iiga dhig ilaahaw inoole allahuma axyinii ma kanat alxayaatu khayra li watawafanii ma kanat alwafaatu khayra li waayo qofka muuminka inuu sii noolaado faa-ida isaga ugu jirta laakiin haddii dee fitna ka weyne ay ka imanayso oo dhibaato ka weyne imanayso saasuu yeli wajcal xayaata ziyadata li fi kuli khayr wajcal mowta raaxata lii min kuli shari shar oo dhan ilaahow oo fitna aanan markaa khayrba samayn karaynin ilaahow oofso an anas radi allahu anhu qala wuxu kana rasuulu lahi sala lah ala sl rasulku yaqulu mid ihahdo allahuma ya allahu ilaahyo infacnii ilaahow igu anfac bima callamtanii wixii aada ibartay wacalimnii ibar maa yanfacunii waxi anfaca warzuqnii cilman ilaaha igu arsaar cilmi yanfacunii yanfacunii ilaahu cilmi anfacay igu arsaaq rawahu nasaa walxaakimu xadiiska waa cajiib wey xadiiskana muxuu tilmaamaya ilaahu wax nafcila ibar waxa aad ibartay nafciganana ilaahu igu anfac qof baa intuu wax nafcila bartay oo khayr iyo diinu bartay haddana dee ka booday oo dib u noqday amba aan ku dhaqmayno ciqaabu ku noqday walaa tajcal maa callamtana waban caleyh ilaahow igu arsaaq cilmi anfacaya marka cilmigu dhinac marka laga eego waa risqi ilaahay bixinayo halkaasaa laga qaadanaya dadaal iyo markaa asbaabtii in lala imanaya laga qaadanaya dee ilaahow cilmi bar marka leeyahy ilaahow ii dhib yara cilmiga barashadiisii dariiqiisii inaan barto inaan ku dadaalo halkaana cilmiga nafciga leh cilmiga halkaa maxaa laga qaadanaya mid bilaa nafci inuu jiro soo saa maha cilmi khasaare wax kale aan soo jeedin baa jira haddaad tiraa falsafadan baranaya maxaad ka faaidi cilmulkalaamkaan baranaya haddaad tiraahdo maxaad ka faaidi lowgaan baranaya haddaad tiraahdo maxaad ka faaidi soo maha intaad lowga baranaysa dee fiqiga bara waa kana iyo laakiin xuquuqda bani aadamka ee caalamiga tan kale waxaas majamacad lagu dhigaya in badan kuwa lowga barta kamid ah eh, diintooda in baa in baa laga iyagoo falsafad kale aaminsan soo baxa dadxda jamcadaha maadigaa gelayso dee wax nafcilahoo adigana wax kuuli tara umadana waxu tara ayaad ayaad la imanaysaa laakin ninka cilmiga diinigaa dhamiya aye miyuu wax kale ku doorsanaya diin adduunyadii dad badan baa ujeedo maadig iyo wixii noo baranaye inagu xaggaayo diinta aynu ku dadaalo soo maha nimankaa kalena kii dhaktar noqonaya iyo ki injineer noqonaya iyo kii wax kala noqonayo ummadda geology iyo maxay kala baranayeen iyo isagaa hoo dambeyso wltirmidi min xadiisi abi hurayrata naxwu xadiiskana kale uu soo wa qaala wuxu fi akhirihi wazidnii cilman ilaahu cilmi ii siyaadi halkaa cilmigu ma dhamaanaya soo ma waqul rabbi zidnii cilman alxamdu mahad dhammaanteed lilahi allah u ahaatay calaa kuli xaalin xaalad kasta oo khayra ilahay waan ku mahadinayna wacuudu billahi ilah waan ka magan gelayna min xaali ahli nnaar xaalka ahlu naarkana ilahay baan ka magan gelayna xaalad kastoo kula soo gudboonaataa waa min nicam illah alxamdu lilah lakin calaa kuli xaalin oo khayrade waan aisha marka qof kasta mar xaalad kasta inu ilahay qofu mahadiyo ayaa laga qaadanaya mar kasta qofku ogaado ilahay inuu isaga wanaajiyey وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي sلى الله علي sلم نبgu cلمha وxuu baray hada duعاء duعadan اللهma ya الlah ilahy iنii أsألka waxaan ku weydiisanaya min الkhayr khayrka kulihii dhamaantii baan kulihii dhamaantii baan ku weydiisanaya caajilihi kiisa soo degdega ee adduunyada yimaada وaajilihi kiisa dib dhaca alcaajil بmعna الxaadir واlآajil alغاaئب ka maqan ilaahw ka joogay iyo ka maqan ba waan ku weydiisanaya maa calimtu minhu wixii aan ogahay khayrkaa ka a wama lam aclam wixii aan ogeyn minhu isaga kamid a ayaa ku jirta minhu wacuudu bika ilah waxaan kaa magan gelaya min ashari sharka kulihi dhammaantii caajilihi kiisa joogay o aajilihi kiisa iman doona ma calimtu minhu wixii aan ka ogahay sharkaasi wama lam aclamna ilah waan kaa magan gelaya allahuma ya allahu ilahy ini asalka waxaan ku weydiisanaya min khayri ma shay khayrkii saalaka oo ku weydiisay cabduka addoonkaagi wa nabiyuka nebigaagi wacuudu bika waxaan kaa magan gelaya min shari ma shay cabduka addoonkaagii wa nabiyuka iyo nabigaagi min shari maa shay sharkii baan kaa magan gelaya caada bihi uu kaa magan abduka cabduka addoonkaaga iyo nabiyuka nabigaagi ay muxamedu sala allahu alayh wasalam markaa muxameda ah. allahuma ya allahu ilahayow inii asalka waxaan ku weydiisanaya aljanata jannaan ilah ku weydiisanaya wamaa qaraba ilayha iyo wixii u dhaweeyey qofka aw wamaa qaraba ilayha min min qowlin waxaa soo hadala aw camalan ama camal ah acuudu bika waxaan kaa magan gela min annaari iyo ma qaraba ilayha wixii u dhaweynay qofka naarta geynaya min qawlin hadala aw camalan ba camala wa asaluka ilah waxaan ku an tajcala inaad ka yeesho kula qadaain qadar kasta oo qadaytahu li qadaytahu aada qadartay li aniga aad ii qadartay khayran inaad ilahu khayr ka dhigto ama kula qadaain qadar kasta oo qadaytahu aada xukuntood goysay ilaahow lii khayran inaad khayr iiga dhigto amba qadaytahu lii aniga aada ii ii qadartay marka khayran ilahu khayr aad ka dhigto وأkرaجa الشhaykخani عن أbي هuريرة أkرaجه بن mاجة وصحيح بن حبان والحاkم وأkرaجa الشhaykخani waxay soo sareen عن أbي هuريرة رضي الله عنه qال وxu uhi qala رasuل الlahi صلى الله عليه sل rsulku wuxu uhi kelimatani laba kelmadood oo xabiibatani ilى الرحmani allah رaحmaanka xaggiisa laga jecelyahay oo ilaahay uu jecelyahay khafiifataani ku fudud cala lisaani carabka xagga oraahda iyo ku dhawaaqida marka la eego thaqiilataani ku culus fil miisaani miisaanka xagga ajarkay leeyihiin marka la eegiyo thawaabka kelimataani ay humaa waxay yihiin labadaasi humaa waxay yihiin subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi ilaahay baa xumaan odhan kanaysaan wabixamdihi waanan mahadinaynaa subxaana allahi alcadiim allah weyn baa nisahan xadiiska hore waa ducooyinka jawaamicda ah ee markaa caaisha ay nabiga kasoo warisay alayh salatu wasalaam allahuma in asaluka min alkhayri kulihi caajili wa ajil iyo de cagsigeeda wax kastoo nebi maxamed aleyh uu weydiistay oo khayra iyo wax kastoo ka magan galoo shara ilaahu jannaan ku weydiisanaya iyo wixii dhoweynaye khayr iyo camala ilaahu naar magan ka magan galaya dee ducadaasi gebiga wixii bay koobtay ilan jannaa loo socdaa naar baa laga ilahay laga magangelayaa khayrka intan dambana arrin muhiima weeyaanu qadarka ilaahay baa kugu dhacaya an tuumina bilqadari khayrihi wa sharihi soo maha ilaahay kuu qoray horta waa khayra la soco qadarkaa ilaahay kuu qadaray qadarkaa ilaahay kuu qadarayna dhinacna waxaa leed ilahu qadarkaa khayr iga dhig dabeetna qofkii muslimka ahaa hadday masiiba adduunyadan ku dhacdo wuu sabraya qadar allah wamaa shaaca facal buu odhanaya ilahay agtiisa ajar buu ku yeelanaya khayr wanaagsan bi khayr buu ka helaya labadan kelmadoodna saasoo kale sheekhu ayuu xadiiska nagu soo gabagabeeyey bukhaari baa ku gabagabeeyey kitaabkiisa bukhaariga labadan kelmadood xadiiskan sida sheekhu xadiiskii uu kusoo bilaabay inama alacmaalu biniyaatina haye loogu bilaabo marka waxay ka dhigan tahay ilaahow hadalka yaga iyo carabka yaga wax wanaagsan oo khayra iyo mahadintaada iyo tasbiixdaada iyo weyneyntaada iyo waxaad jeceshay ilaahow noogu gabagabee kitaabkii buluq lmaraam oo aynu garanayno qiimihiisa oo imika adkaarta inta badan aynu maqli jiray halkana uu sheekhu inoogu soo koobay iyo ducada iyo arrimaha aynu arkayno waa kitaab mukhtasara laakiin aada u cajiiba ah kitaabkaasi mar iyo labiiyo saddex ba u baahanyay in la dhigto iyo in la dhegeysto wixii aynu garanay kitaabka ilaahay subxana wa tacala ina waafajiyey ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu inagu anfaco miisaanka xasanaadkana in ma ilaahay subxaana wa tacala inoo saaro wixii aynu ku gafniyey qaladana ilaahay baynu ka magan gelinay subxaana wa tacaala ilahay subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa an yajcalanaa min cibaadihi alsaalixiin almuslixiin ilahay waxaanu ka baryaynaa kuwa wax hagaajiya iyagana ilaahay subxana wa tacala uu hagaajiyo inuu inaga dhigo allahuma inaa nasaluka min alkhayri kulihi caajilihi waajilih ma calimna minhu wama lam naclam wanacuudu bika min ashari kulih caajilihi waajilih ma calimna minhu wama lam naclam allahuma inaa nasaluka min alkhayri ma sa'alaka cabduka wanabiyuka muxamedu salى اllahu alayh wasalam wnacuudu bika min ashari ma stacaadaka minhu cabduka wanabiyuka maxamedin sala allahu alayh wasalam allahuma ina nasaluka aljanna wama qaraba ilayha min qowlin wacamal wanacuudu bika min annar wama qaraba ilayha min qowlin wacamal allahuma ajcal kula qada'in qadaytahu lana khayra ya rab alcaalamiin rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana wqina cadaab nnar wsal lahuma cala muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfirka watuub ilayk